bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah رb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd fayqul اlimaamu أxmed عalayh raxmat اllah wاliiman bcadaab الqbr وأna hadihi الأmة tuftan fi qburiha وتsأl عn الإiman والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء عز وجل وكيف أراده والإيمان به والتصديق به waxaan ku soo dhex jirnay kitaabkii usuul sunna lilimaami axmed caleyh raxmat ullah waxaan soo gaadhnay wal-iimaanu baa ka mid ah halkii horay ku xidhan tahay usuushii ahlu sunnaha ayuu tirinayaa wal-iimaanu baa ka mida ah usuushaas rumayn iyo qirid la qiro bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa qabriga markii la galo in laysku cadaabayo dhexdiisa wa anna haadihi alummata iyo ummaddan tuftanu in la imtixaanayo fii qubuurihaa qabriyadeeda dhexdeeda in lagu imtixaanayo imtixaanka waxa laga wadaa bimacnaa waa su'aalaha addoonka la weydiinayaa imtixaanka laga wadaa tanuu ku sii fasiray oo wuxuu yidhi wa tus'alu waa la weydiinayaa ummaddii caniliimaani iimaankiibaa wax laga weydiin qubuurtaa lagu weydiinaya walislaami islaamnimadaa wax laga weydiin waman rabbuhu rabbigii yaa waayaa la weydiinayaa yuu rabbiga aha yaa rabbi ku ahaa wada caabudi jirtay waman nabiyuhu nebigiisu waa keebaa la weydiinayaa yaa nebi kuu ahayood raacsanayd wayaatiihi waxaa u imaanaya munkarun malagga munkar la yidhaah wa nakiirun iyo malag kaloo nakiir la kayfa sidii shaa allahu alla uu doonay u imaanayaan casa wajal iyo wa kayfa sida araada uu doono isku macno weeye wal iimaanu weeye asalku waxa weeye al-iimaanu rumayn baa usuusha ka mida bihi arrinkaa la rumeeyo al-iimaanu qirid bihi arrinkaa la qiro wastasdiiqu iyo rumayn bihi isaga la rumeeyo kelimatu tasdiiq iyo wal-iimaan marar badan baad arkaysaan imaamku isdaba dhigaya wayna kala muhiimsan yihiinoo kelimatu liimaan ablaq min kelimati tasdiiq ilaanna sida saxda iimaanka waxaa la socda rumayn maca aliqraar siyadadaasay wataa waa rumayn qiraal la socdo ogolaansha la socdo waa tasdiiqu laakiin waa rumayn ama ha la socdo ama yuusan la socnin saas daraaddeed buu isu dabadhigaya ayib masaladan imaamku meeshan kaga hadlay ama u sameeyey faqradan u sameeyey waa masalada cadaabulqabriga qabriga cadaabkiisa waana masalada masaa-isha ay ahlulbidaca qaar ka mida dood ka kiciyeen ama ay dood geliyeen oy inkireen ayay ka mid tahay saas daraaddeed baa kutubta ahlu sunnuhu ay eh, ku imaanaysaa ayb qabriga in laysku cadaabayo oo imtixaan ka jiro oo addoonka markii qabriga la aaso oo carrada lagu rogo kadib dib nafta loogu soo celinayo la soo noolaynayo malaa'igu u imaanayso la imtixaanayo kadibna ama qabriga loogu raaxaynayo oo loo waasicinayo oo loo nuurinayo oo jannada dariishad looga furayo iyo in lagu cadaabayo oo lagu ee oo lagu garaacayo ee akhbaarta noocaasee qabriga iyo waxa ka dhacaya ku soo aroortay waxay ka mid tahay akhbaarta qeybkay ka mid tahay waxyaalaha aan caqli lagu heli karin ama caqli aadama uusan gaari karin ka mid tahay intii loo sheegay inuu ku gaabsado mooye maa bacda almowt geerida wixii ka dambeeyaba waa umuuru alaakhira waay waxayna soo gelaysaa aliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa kaloo soo gelaysaa aliimaanu bilghayb yu'minuuna bilghayb sidaas daraaddeed intii laynooga sheegay inaan rumayno mooyaane wax caqligeenna intaan ku miisaanno aan dhihi karno sidan sax ma ah sidanna waa sax ma ah yacni laysa min mawaarid alcaqli waay majaalaadka caqligu galo ka mid maaha cadaabulqabrigaasi marka waxaa ku tusay jiritaankiisa aayado badanoo qur-aanka kariimkaa ka mida waxaa ka mid ah aayadaha macnaha ku tusaya qowlu llahi tabaaraka wa tacaala waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka culimmadii salafka qaar badanoo ka mid ah aayaddaa faina lahu maciishatan nolol buu leeyahay dankan oo cidhiidhi ah in badanoo culimmadii salafka ka mid ah waxay ku fasireen alcayshu danku waxay dhaheen waa cadaabu lqabri bay ku fasireen ah, nolosha cidhiidhiga ah leanna maxaa ka dambeeya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa baa ka dambaysa marka nolosha cidhiidriga waxay dhacaysaa qabla alxashri waay intaan addoonka la soo saarin waay xaggay ka dhacaysaa ka dhacaysaa bay leeyihin ismaaciil iyo aimo fara badan halkaasay marayaan ayib waxaa ka mid ah ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala markii laga hadlayay fircawn iyo qowmkiisii dadkiisii annaaru yucraduuna calayha quduwan wa cashiya naar baa loo bandhigayaa yacnii aroortii iyo galabtiiba habeenkii iyo subaxdiiba naar baa loo bandhigaya ayib taasi qabriga dhexdiisa intay hadda qabriga ku jiraan haddaaba naarta loo bandhigayaa waa maxaa yeelay waxaa ku xigta wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab markii qiyaamo timaado la gaadhana waxaa la dhahayaa fircawn iyo aalkiisa cadaab midka ugu daran geliya marka wayowma taquumu asaacatu waxaa ka horaysa annaaru yucraduuna calayha quduwan wa cashiya waa qabriga marka qiyaamadii waa dambaysaayoo qaybta dambaa ka hadlaysa aayadda ayb sidaa dadka u deliishado aayadda cadaabulqabriga u deliishaday waxaa ka mida ah alimaam albukhaari caleyh raxmatullah saxiixiisa yuu ku keenay ayb iyo hayrkiiba aimo fara badan ibnuqayim waxaa ka ah aayadaha loo deliishado qowlu tabaaraka wa tacaala walow tara id idaalimuuna fii khamaraati almowti waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim ahrijuu anfusakum alyowma tujsawna cadaaba alhuuni bima kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaqi wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun malaa'igtu markay nafta ka qaadayso daalimiinta waxay ku leedahay naftiinna soo saara akhrijuu anfusakum nafta soo saara laleeyahy alyowma tujsawna cadaaba alhuun cadaab dullinimo idin ihaaneeyaa maanta laydinku abaalgudaya waa maalintee ma qiyamadii baa la joogaa alyowma tujsawna cadaab alhuun waa maalinka nafta laga qaadayo sooma marka maalinka nafta laga qaadayaba cadaabkii waa bilaabanaya cadaabkaasi waa cadaabka qabriga saas manaa marka leanna kii qiyaamada lama gaadhin waa marka nafta laga qaadayo malaa'igtu nafta ay ka qaadayso markaaba waxaa ku bilaabanaya alyowma tujsawna cadaab alhuun maalinkaaba wa marka cadaablqabrigiibaaba u bilaabanaya sidaasi iyadana waxaa u daliishaday alimaam lbuhaari caleyh raxmatullahi ibnqayim iyo aimo badan baa iyaguna aayaddaa u daliishanay waxaa ka midoo ah ibnulqayim uu adilada ka mid dhigay aayadda kale iyaduna taa ku macno dhow walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum waduuquu cadaab alxariiq waa cadaabuulqabriga ayuu leeyahay alidaaqa hiya fi lbarzakh waa intaan qiyaamada la gaadhin waa ayb hay-adaha macnaha sheegayay way fara badan yihiin waxaa ka mid ah oo baraa ibnu caazib uu ku fasiray iyo aimo kaleba ayna sheegeenba inay aayaddu kusoo degtayba yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira waa cadaabka waxaan ujeeda waa imtixaanka qabriga ah, ilaahay wuxuu sugaa dadka mu'miniinta qowlka sugan ayuu ku sugaa nolosha dhexdeeda aakharana waa sugaa marka adduunkana waa ku suga aakharana waa suga aakharada waxaa ka bilaabanaysa qabriga oo nabigeenu sal ley waslam wuxuu yidhi yani qabrigu waa awal manzil min manaasil alaakhira booska ugu horeeya aakharaba ka bilaabato waa qabriga siduu nabigu tilmaamay sal ley slam aayadahaasoo dhan ayaa tilmaamaya muxuu ahaayey cadaabulqabrigu inuu qur-aanku tilmaamay aayadaha imaambuhaari u daliishada waxaa ka mid a ah, aayadda rabbileeh tabaaraka wa tacala sanucadibuhum uma yuradduuna ila cadaabin cadiim sanucadibuhum waanu cadaabaynaa maratayni laba goor baan cadaabaynaa uma markaa kadibna yuradduuna waa la celin doonaa ilaa cadaabin cadiim cadaab weyn xaggiisaa loo celin doonaa marka cadaabka weyn waa midka aakharo soo maa waa midka yani qiyaamada ka dambeeya waay laakiin labadan gooree ka horraysa la cadaabayo mid ka mid a waa cadaabulqabriga nusuus badanoo marka qur-aan ayay sidaa u leedahay masaladu ama axaadiista ku soo aroortay cadaabulqabrigu waa axaadii mutawaatir ah waay yacni tiro aad u fara badanoo saxaabada nebiga ka mida ah sal lay slam baa laga wariyey mar haddaad maqasho xadiidku waa mutawaatir bimacnaa yacni ma aha laba xadii iyo saddex xadii ma aha tiro aad u fara badan baa ku soo aroortay oyna suurtagal ahayn been iyo ayna ka suuroobi karin marnaba Ah, inay been la abuuray tahay ama laysu keeni karo ama laysku waafaqi karo kama suuroobi karto caqlan axaadiista waa darajada ugu sarraysa xaadiistu gaadhow xadiidka mutawaatirka xadiidta qabriga cadaabkiisa ku soo aroortay inay mutawaatir tahay a'immada sheegtay waxaa ka mid a ah shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ardaygiisii ibnuulqayim ibni abilciz shaarix ataxaawiya hortood waxaa tilmaamay alimaam ibni cabdilbar kitaabkiisa atamhiid iyo keyrkood marka xadiistaasi aad bay u fara badan yihiin waa xadiis mutawaatira ee muxuu ahaayey oo tilmaamaya in qabriga uu cadaabka jiro waxaa ka mid a ah, haddaynu wax ka ah soo qaadana xadiidkii saxiixaynka min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nabigu sal lla lay wasalam mara biqabrayni faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir soo garanaysaan xadiidkaas laba qabri buu soo maray nabigu sal lla lay slam markaasuu waa la cadaabayaa wax weynna looma cadaabayo wax inay ka tagaan ay ku weynayd buhaariyo muslim baa soo saaray marka labada qabri baa lagu cadaabaya xadiidka zayd bnu thaabit baa ka mid isagana fii saxiixi muslim nebigu sal lla alay uu ku tilmaamay ina hadihi alumma tubtala fii qubuuriha ah, ummaddani qubuurta ayaa lagu fitnaynaya oo lagu imtixaanaya haddii aanan ka baqayn nabi sal lla alay inaad is-aasi weydaan waxaan idin maqashiin lahaa cadaabulqabriga waxa ka socda cabaadka iyo qaylada ruuxa qabriga lagu cadaabayo iyo sawtka ka baxaya waan idin maqashiin lah bahaa'imtii iyo waxyaabaha kalaa maqlaya laakiin inaga haddii layna maqashiin lahaa maba aynaa is-aasneenba meesha ruuxu ku dhintaan kaga carri laha sida masaa'idoo kale masaa'ida waxa la yidhahda ruux markuu ka dhinto meeshay ku ka dhintay bay kaga carraanba wayba ka guuraanba malaha mawdkii meesha ku helabayay ka cararhayaanu mawd baa laga carari marka sidaas xadiidka zayd ibnu haabit baa ka a ah. markii dambena nebigu uri sal alay waslam ilaahay ka magangala fitnada qabriga waxaa ka mid ah fi saxiixi muslim min abi hurayra ee nebigu uri sal alay wasalam markaad ataxiyaadka dhammaysaan ilaahay waxaad ka magangashaan afar shay waxaa ka mid ah min cadaabi alqabri soo maayan ayb ah, waxaa ka mid a ah xadiidka fi saxiixi muslim wahayrihi min xadiidi cabdillahi bni cabaas nebigu wuxuu bari jiray saxaabada wuxuu bari jiray sida suuradda uu baroo kale ducadan allahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam wa acuudu bika min cadaabi alqabr ila akhiri alxadiid axaadiistaasi marka ma tira koobi karna way farabadan tahay waxaa ka mid a ah xadiidka dheer ee baraa ibni caazib ee ka warramay qabriga waxa ka dhici doono tafaasiisha bixiyey ah, dadka sida muxuu ahay loo qaybsami doono munaafiqiyo gaalka mu'minka su'aalaha aalaha laysweydiinayo rabbigaaga diintaada mxuu ahay nebigaaga muxuu ahay cilmigaaga meeshaas w xadii iyadana aad u dheer weeye axaadiistaasi marka way fara tahay inta aan kaga gaabsanno waxaa inagu filan inay axaadiistaasi tahay axaadii mutawaatir ah mid mid haddii la yidhaaho loo sheego taqriiban darsigaan qaadayn laakiin inaan wax ka mid ogaanno baa muhim xadiidka wuxuu imaamku yidhi munkar wanakiir ah, munkar wanakiir labada malag ee imtixaanka qabriga qaadaya ee su'aalaha weydiinaya adoonka inay magacyaha leeyihiin midna munkar la yidhaahdo midna nakiir la yidhaah xadiidkeeda waxaa wariyey alimaamu tirmidi iyo ibni xibbaan fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra xadiidkaasina waa xadiid sugan sida ay a'immada xadiidka qaar badani tilmaamayaan yacni marka waa sax labada malag midna munkar baa la dhahaa midna nakiir baa la yidhahdaa xadiidkeeduna waa sugan yahay imtixaankaasuu ku imaanaya ayb waana midda imaamku tilmaamay wey wakadalika imtixaanka uu sheegay oo in laysweydiinayo can aliimaan waalislaam iyo sidoo kale ruuxa rabbigiisa iyo nebigiisa ayadana axaadiistaasoo dhan bay ku timid bukhaari iyo muslim iyo khayrkiiba iyo sunanka iyo masaaniidda dhammaantood ayay ku yimid xadiidkeedu marka iyadana way sugan tahayoo waa imtixaanka uu ka hadlay culimmada qaar ka mida ah waxay leeyihiin mu'miniinta sida ibnu cabdilbar oo kale qabriga muminiintu imtixaan bay ku leeyihiin gaaladuna cadaab bay ku leeyihiin marka cadaabulqabriga gaalo iyo munaafiqiin umbaa la cadaabayaa laakiin muminka waa imtixaani ibnu cabdilbar baa halkaa maraya laakiin waa la radeeyeyo ibnulqayim caleyh raxmatullaahi baa si fiican u radeeyey masaladuna waxa weeyaan sida gaalada qaarkood qabriga loogu cadaabayo ayaa muminiinta qaarkoodna laga yaaba qabriga inay cadaab ku mutaan cadaabulqabrigu khaas kuma aha marka gaalada khaas iyo munaafiqiinta masalada iyadaa marka oo qabriga inuu cadaab ka dhacayo waa masale ahlu sunnuhu isku waafaqsan yihiin ijmaac weeye sida uu soo guurinayo alimaam ibn bataal fi sharxi saxiix albukhaari waxaa ka horreeyey abubakar ibn mujaahid oo ijmaaca ahlu sunnaha soo guuriyay masaladaa inay isku waafaqsan yihiin waxaa la midoo ah isagana ijmaac soo guuriyey alimaam ibnu cabdilbar oo isagana le cadaabulqabriga ahlu sunnuhu iskuma khilaafsana iyana ictiqaadiya waxaa ka mid ah alimaam muqlataai fii sharxi sunan ibni maajah ayuu isaguna ku soo guuriyey yani marka masaladaasi waa masale ahlu sunna agtooda muqararka maadaama qur-aankuna tilmaamay axaadiista nebiga ku soo aroortay mutawaatir tahay culimmada muslimiintuna waa isku raaceen allaahuma firaqdaa luntay ee mar walba jidka ka baxsan mooyaane iyo ariiqa saxda yaa khilaafay caqiidada saxdo qabriga cadaabkiisu inuu jiro waxaa khilaafay oo madhabka ahlu sunnaha khilaafay nimanka la yidhahdo khawaarijta khawaarijta usuushooda waxaa ka mid a ma jiro sidaas daraaddeed ninka inkirsan masaladaa wuxuu ku waafaqsan yahay khawaarijta waa khaariji fii hadihi lmasala waxaa kaloo iyagana ahlu sunnaha masaladaa ku khilaafay muctasilada qaar ka culimada qaar waxay ka cabireen muctasilada badankood qaarna waxay ka cabireen muctasilada qaar ka mida oo qaar muctasilada ka mida masalada way ogolyihin murji'ada qaar kamida ayaa iyaguna masalada inkiray ayb waxaa masale saddex kaleeto iyadana mudan inaan baraarujinno ahlu sunnaha agtooda waxa la cadaabayo waa ruuxdii iyo jidhkii baa la wada cadaabaya marka ugu horraysay la aasay laga dhaqaaqo ama inta la joogaba baa naftii iyo waxaa laysku soo celinayaa jidhkii waa la laysla ciqaabayaa marka haddii hadhow jidhku uu baaba'o carradu cuntana oo ruuxdii ay meeshii ilaahay ugu talagalay ay jirtana cadaabka ruuxda la cadaabayo nafta la cadaabayo jidhkuna waa la dareemaya waa isla cadaaban yihiin marka lianna ilaahay kuma adka waxaan suroobi karinna agtiisa kama aha jidhkii oo carrada galayoo baaba'ay iyo ruuxdiisii inay calaaqa ka dhaxayso oo isla xanuunsadaan ilaahay kuma adka soo saas maaha meelaha way meelaha ay caqlaaniyiintu caqligu ka galayo inay masaladan inkiraan keenay oo waxay yidhahdeen say ku dhici kartaa jidhkii oo baaba'ay qaar waxay yidhahdeen ruuxda basaa la cadaabaya oo masale culimmada sunnada qaar ka mid ah ay ku khaldameen laftoodu marka sida saxda waxa weeyaan ruuxdii iyo jidhkii oo xidhiidh leh ayaa cadaabku wada saamaynaya oo cuquubadan wada dareemaya alimaam nawowi caleyh raxmatullah ayaa wuxuu ka jawaabay dhowr shubho oo qolyahan cadaabulqabriga inkiraaya ay cuskadaan ah. waxay yidhaahdeen buu yidhi oo ka mida ah waxyaalahay shubahaadkooda ka mida waxay yidhaahdeen qabriga marka ah, yani la geliyo eh, meydka la aaso haddii markii qabriga la geliyo carrada lagu rogo kadib la soo faago waxaan arkaynaa meydkii oon wax nabara ku oolin lama garaacin wax isma bedelin sidaan u dhignay waay see marka loo wax loo weydiiyey oo see loo soo fadhiisiiyey oo see loo garaacay wax ka muuqdaba ma lehe midda kaleed markuu maydku agtaada yaallo haddii la cadaabahayo muu gubtay dheheen maa laga arko cadaabka iyo ku socdo maa la arko ah, ama maa la dareema bay dheheen caqliga laydinka qaade kuwa noocaasoo kalea buu marka u jawaabaya alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay arrintaasi mumtanic maah maxaa yeelay lahu nadiir fi lcaada bini aadamka muxuu ahaay yani noloshiisan ayaa wax la mida laga helaya wuxuu yidhi waxaad helaysaa ruuxa hurda markuu ku garab jiifo yajidu ladatan wa aalaaman isagoo ku garab jiifa buu marna xanuunsanaya ya habeenkii oo dhan balaayaa eryanaysa waa naxsanya ya abeesooyin iyo masas mar dab buu ku dhex jiraa waa kadeedanya soo maaha adigii garab jiifayna ma dareemaysi ninkan gubanahayee kadeedan waadna isgarab jiiftaa soo wax jira maaha markuu soo kaco marmarka qaarkood isagoo ooyahayo ilmaynayo soo kaco war maxaa kugu dhacay niyo xalay dhan lay cunahay ya adigii garab jiifayna waxba maadan ka dareemin soo bal adoo ag fadhiya oon soo jeeda baadan haddana waxba ka dareemayn ruuxan ku garab jiifay haddana kadeeda sidaas weeyaan ayb bal wuxuu yidhi imaamu nawowi caleyh raxmatullaah bal ruuxa soo jeeda ee kula joogay garabkaaga fadhiya ayaa marna wuxuu dareemayaa lada marna wuxuu dareemayaa alam mar macaan buu dareemayaa iyo xasilooni marna xanuun buu dareemayaa haddana maca daalika yani ma dareemaysa adiga garab fadhiyaay ma dareemaysa yani ruux waad arkaysaa murugsan walbahaarsan gubanaya stress haysto noloshii cidhiidhi galay inuu isdila qarka u saaran agtaada fadhiya waxba kama dareemaysa soo saas maa mid kaleo waxaad arkaysaa raaxada iyo dareenkuu qaba samadaba marhayo inuu duulaba ku dhow agtaaduu fadhiyaa waxba kama dareemaysa marka kanna waa mucadab soo kanna cadaab iyo kadeed iyo dhib ku jiraa kanna waa nasan yahay labadooduba agtaaday fadhiyaan wax dareerana ma qabti soo saas maa haddiiba caadada ahayd taa laga helay qabriga nolol ka gadisan way marka midan adduunyada caqligiinni looma gaari karayo imaamu nawowi caleyh raxmatullah bal wuxuu yidhi oo masaladaa kusii xoojiyey nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh jibriil baa u imaan jiray malakul jibriil baa u imaan jiray saxaabadoo la fadhida markuu u yimaadana ma dareemayaan waxyiga nabiga ku socda iyo yaa u yimid iyo markii waxyigu dhammaado unbuu nabigu u sheegaya jibriil baa ii yimid ila marmarka qaarkoodna jibriil nin oo kaleu iska soo dhigi jiray bini aadam marmarka qaarkoodna isagoon la dareemin baa nabiga loo waxyoon jiray oo jibriiluu imaan jiray sooma gurigiisagoojooguu imaan jiro caaisha la joogto maruu dambe uu sheegayaa jibriil baa ii isoo booqday caaisha jibriil ma arkin mana dareemin nebigana waa loo yimid waxyi loo sheegay wuu dhagaystay soo ma aragta marka masaa'ishani masaa'il caqli iyo caqliyaad iyo qiyaas geli kara maaha saas caadadiiba haddii taa laga helay nolosha barsaq waa kasii xag jirta waxaan saa u leenahay waa masaa'isha dambe kuwo zanaadiqoo meelahan taagtaagan oo muxuu ahay muxuu ahay ay dhallinyarada ay ku fidnayaan cadaabulqabri ma jira waxa shubahaadkan ay furahayaan oo dhan waa wax looga horreeyey ama muctasila uga horraysay ama khawaarij baa uga horraysay ama falaasifa uga horraysay wixii bay marka wax ka dhigayaan sidii wax cusubay keeneen oo kaleeto marka masaladaasi waa sidaa wey qaala alimaamu raxmat ullaahi calayhi waliimaanu bishafaacati nabiyi waxyar dib ugu noqonno haddaynu hadda u fahnay bimacnaa hadalka imaamku caleyh raxmat ullah waliimaanu bicadaabi alqabri wa ana hadihi lumma tuftan fii quburiha marka u fiirsa wuxuu kala qaadayaa cadaabu lqabri iyo iyo fitnat lqabri wayna kala yihiin labadaas cadaabu lqabri wa fitnat lqabri fitnat lqabri waa sabab cadaabu lqabrina yah waa musabab waa natiijadii waa saas way maana waqad yuftanu alcabdu fi lqabri walaa yucadab waxaa dhici karta in addoonka qabriga lagu fitneeyo la imtixaano laakiin la cadaabin oon qabriga lagu cadaabin waa suroobi karta mutalaazimaan maaha manaa ma kala laaimaan qaala wuxuu imaamku waliimaanu bishafaacati annabiyi sal alla lay wasalam waxaa ka mida mabaadida iyo usuusha iimaanka ahlu sunnaha waxaa ka mida aliimaanu rumayn bishafaacati nnabiyi nebiga shafaacadiisa la rumeeyo sala allahu calayh waali wasalam wa biqowmin dadna la rumeeyo nebiga ergadiisa uu ummaddiisa u ergayn doono maalinta qiyaamada khalaa'iqda dhan u ergayn doono in la rumeeyo wa biqowminna in la rumeeyo shafaacati nebi sal lay sl wabiqowmin dad in la rumeeyo yakhrujuuna bixi doona min annaari naarta ka soo baxaya bacda maxtaraquu markay gubteen kadib oo wasaaruu ay noqdeen fahman dhuxul ay noqdeen markay gubteenoo dhuxul noqdeen kadib ayay qabriga ka soo bixi doonaan waxaan u jeedaa ay naarta ka soo bixi doonaan fa yu'maru markaasaa la amrayaa bihim iyagaa la amraya ilaa nahrin webi xaggii baa loo amrayaa inay aadaan ama la geeyo webigaasoo calaa baabiljannati jannada irideeda ku yaala kamaa jaa'a sida yimid fil ahari sida xadiidka ku timid kayfa shaaa allahu siduu alla doono bay arintaas u dhici wa kamaa shaaa siduu doono Ah, kayfa wakama siduu doono iyo qaabku alla doono buu arrintaasi u dhacaysaa innamaa huwa arinku waxa weeye aliimaanu qirid bihi isaga la qiro in shafaacadaa la qiro iyo qow mu'miniinoo naarta galay inay ka soo bixi doonaan watasdiiqu iyo rumayn bihi isaga la rumeeyo waajibku kaa isaga un ku qaado ku rumee masaladani waa masalatu shafaaca iyadana waxay ka tahay usuusha ahlu sunnaha oo ay dooda geliyeen nimanka la yidhaahdo alfuraqa qaar ka mid sidaan tilmaami doonno saas daraaddeed bay kutubta sunnadu iyadana ay yar tahay kitaab inaad ka weydo masalatu shafaaca ayib shafaacada maxaa la yidhahdaa asalka luqadda waxaa lagu yidhaahdaa jaclu shayi shafcan shaya markaad lamaana ka dhigto shaygu marna waa witri waay waa kisi waay waa keligii marna waa shafci oo waa lamaane shafaacada luqada saasaa lagu yidhaha isilaaxanna waxaa la yidhahdaa altawasutu lilghayri bijalbi manfacatin aw dafci madara yacni cid kale in aad cid uu wax ka rabay isaga iyo labadooda aad u dhaxayso ama wuxuu rabay oo manfaco ah aad u raadiso ood cid kale uga raadiso ama dhib haystay sidii looga qaadi lahaa looga faydi lahaa aad cid kale kala hadasho ood ka shaqayso labadaa inaad u dhaxaysaa la yidhaahdaa oo midkii wax rabay iyo kii laga rabay baad u kala dabqaadaysa u kala ergaynaysaa shafaaca waxaa loogu magacaabay kan wax raba ee raba ama in manfaco loo soo jiido ama in madariya dhib laga faydo doonayo ama laga dafciyo codsigiisi iyo adigoo erga ah baad isku lamaaninaysa markaasaad ciddii wax laga rabay u gudbinaysa saas daraaddeed baa loogu magacaabay shafaaca loogu macanay laana nooc lamaanin ah ku jirta yacni laba codsiyoo laysku lamaaniyey baa meesha ku jira macnaha ayib shafaacadu waxay u qaybsantaa horta qur-aanka aayado badanoo qur-aanka ka mid iyo axaadiista nebiga sal lla wasalam iyo ijmaaca ummadda iyo saxaabada ayaa ku tusaya mashruuciyadeeda waxay u qaybsantaa shafaacadu marka hore laba qaybood alshafaaca almamnuuca alwahmiya waalshafaaca alsharciya almasmuuxa ah, shafaaco iska mala awaal ah oo shareecadu diidan waxba ka jirin adoonka unbaa iska malaynaya laakiin xaqiiqo jirta maaha shafaacadaasi waa shafaacada shirkiyada ah oo maalan ruux gaalnimo ku dhintay yaa shafeeci ama loo shafeeci wax ka jira ma ama shafaaco uusan alla idmin li'anna shafaacada dhammaanteed ergadan la ergaynaya ilaahay addoommada loola hadlayo ama lagala hadlayo kulligeed ilahay bay gacantiisa ku jirta qul lilaahi shafaacatu jamiica kulligeed ilaahay baa haysta allah baa marka ciduu doono ku maamuusiyo ku sharfaya wax ilaahay rabo inuu sameeyo yuu addoommadiisa qaar ka mida sharfid iyo maamuusid uga dhigaya addoonkan inuu cafiyuu rabaa addoonkan inuu naarta ka soo saaruu rabaa asaguu toos waa uga soo saari karaa laakiin adoon addoommadiisa kamidu ku qadarinaya ku maamuusahayaa uu leeyahay u shafeec u erge soo maaragti marka allaa leh isagaana bixiya cidda shafeecaysana asagaa u idmaya shafaacadaasi marka idanla'aanta ah ama ma ahee yani la yidhaahdaba ee makhluuqiioo hadda dhulka korkiisa joogaa haysto shafaacada ku siin kara waa shafaaca shirkiya wey taasi waana murji'ada ayaa inta badan keentoo dariiqooyinka suufiyada ah halkaasay inta badan ka soo gashay laanna marar badan mabaadidooda waa mabaadida murji'ada murji'adaa masaladaa ku tawasucdayoo ilaa heer gaadhsiisay in ay dadka dhintay awliyada dadka saalixiinta ah inay shafaacada iyagu gacanta ku haystaan ku siin karaan sidaas daraaddeed aad weydiisan oo dii sheekh hebelow ii shafeec sheekh hebelow ii shafeec ah. oo muxuu kuu shafeeci waxba ma haystee shafaacada noocaasa waa midda keentay asalna u ahayd ilaahay cid aan in la caabudo soo markii la yidhi war maxaad waxaan u caabudaysaan maxay dheheen shufacaauna cinda allahi soo mayna dheh nooga ergeynayaan maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa shafaacadaa shirkiyada ah waa midda aadamahaba asal ahaan sabab ugu noqotay ilahay cid inay caabudaan marka markaad ruux kale leedahay ii shafeec oo shafaacadaadan ku talagelaya bimacnaa shafaacadii wuxuu isagu haystaad ka dhigta wamaa yudriika maxaad ka ogtahay isaga laftiisa in naar la gelin doono ya wadaadkan aad ku dabalogoonsadeed leedahay muxuu ahaay sheekh hebel baan isku hadlaynayaa iyo xertiisii baan iyo baan u ahay isaga laftiisa in lala kici doono maxaad ka ogtahay ya haddiiba laftiisa naarta lagu kuusa ka waran nin naar galay miyaad ii shafaac dhihi waa midda labaade haddaaba naar la geyninoo janno la geeyo yaa kuu sheegay in shafaaca loo ogolaan doono soo ma qul lilaahi shafaacatu jamiican ilaahay baa shafaacada isagal isagaana qaybinaya in ninkan la dhihi doono shafeec yaa kuu sheegay waa midda saddexaade xataa haddii shafeec la yidhaahdo adiga laftaadu kuwuu u shafeeci doono inaad tahay oo loo ogolaan doono hebel u shafeec ayadan xageed ka keenta marka ma haysid isagu inuu badbaadi ma haysid in shafaaca loo ogolaan ma haysid haddii loo ogolaado adiga in laguu ogolaan inuu ku shafeeco ma haysid marka lafcad baa toobin ku haysaa soo maha ah, waad lu go'santah waa shafaaca wahmiya taasi marka waxa waa shafaacada ay shareecadu diiday ah oo muxuu ahaay qur-aanka uu aad uga hadlay shafaacada nooca labaadi waxa wey waa shafaaca sharciya shafaacada shareecada waafaqsan waana midda qur-aanka iyo sunnadu tilmaameenoo shuruud bay leedahay shardiga koobaadi waxa weeyaan idnullaahi lishaafic inuu ilaahay u idmo kan shafeecaya waa inuu idan ilaahay shafaacada ku helo waa inuu alla u fasaxo waa inuu ilaahay u ogolaado iskama istaagi karo ayib alla wuxuu yidhi qur-aanka kariimka man da aladii yashfacu cindahu ila biidnihi yaa alla agtiisa shafeeci kara idankiisa la'aantii ma cid baa ku dhiiran karta ambiyada ilaahay laga soo bilaabo ululcasmiga aadam marka laga reebo aadam kowdha nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise soo afartii ululcasmigoo nebi maxamed ka baxsan yahay maaha afartaa iyo nebi aadanba inta loo tago maalinka baa la leeyahay noogu shafeeca markaasuu mid walba wuxuu leeyahay maanta rabbigay wuxuu cadhaysanya cadho uusan weligii cadhoonin ma hortegi karo nafsii naftii naftayda naftayda buu leeyahay meel ululcasmigiiba ay ka cudur cudurdaaranahayaan sheekhaagaa tagiyo isa soo taagayo bahasha xoog ku qaadanahaya yaa man da ladii yashfacu cindahu ilaahay agtiisa yaa dhiiran kara waay war yaa dhiiran kara ma jiro sheekh cabdiqaadir baa muriidkiisii laga qaadayoo muxuu ahaayey xoog ku soo dhacsaday adeer warkaasi waa warkii khuraafaadka warka caamada lagu lugooyo saas daraaddeed kan shafeecaya waa in loo idmo kow qodobka labaadi waxa weeyaan rida allaahi can ashaafici waalmashfuuci lahu waa inuu ilaahay raalli ka noqdo kan shafeecayana raalli ka noqdo oo ahlu tawxiid yah kan loo waa inuu ilahay raali ka noqo ruuxuusan ilaahay raalli ka ahayn oo aan ahlu tawxiid ahayn looma shafeeci karo saas daraaddeed mushrik shirki ku dhintay shafaaca looma geli karo allah qur-aanka wuxuu ku yidhi wakam min malakin fi samaawaati la tuqhnii shafaacatuhum shayan ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa'u wayardaa waa in idanna la helo ridana la helo riduhu kan shaafice shafeecaya mashfuuca lahuga loo shafeecaya labadooda waa inuu ilahay raalli ka noqoaadsaakalaynugu ah. tushina walaa ymliku aladiina yadcuuna min duunihi ashafaacata ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun yaa shafeeci kara qur dad xaqa qiray oo ahluliimaan ahaa aqoonteediiyo cilmigeedana ahaayo iimaan cilmi iyo tawxiid cilmi ku salaysan dad la yimid kuwa umbaa shafeeci kara somaali marka waa sida ilahay addoon kaga raalli noqonaya w waa in la helo hadii labadaan la waayo shuruuddaa la waayo shafaacadu ma jirto markaa qur-aankaa shuruuddaa wixii shuruud lagu xidhayna waa in shuruuddeeda lagu xidho ayb axaadiista ku soo aruurtay mas'alada shafaacadu waa mutawaatira nebigu sal ly waslam inuu u shafeecayo ummadiisa khaasatan ahlulkabaa'irka axaadiistaasi waa axaadiis mutawaatira siday culimo badan tilmaamayaan sheikhulislaam ibnu taymiya ibn alqayim eh, fi mukhtasar sawaaciq ibn cabdilbar fi listidkaar xaafid ibn xajar fi lfatxi cayni fi cumdat alqaari sheikh albani fi tacliiq cala taxaawiya baqilani fi tamhiid alawaa'il ila akhirih culimo fara badan baa waxay tilmaamayaan axaadiista shafaacadu inay tahay axaadiis mutawaatira waana saasoo xadiis aad u fara badan baa baabkaa kusoo aroortay imaamku marka muxuu ka hadlay wa bishafaacati nabiyi buu yidhi nebiga shafaacadiisay ku saabsan tahay baabku ku saabsan yahay nebigeenna sal alla lay waslam moxameda waa dhowr nooc nooca koobaadii waa shafaacada la yidhahdo ashafaaca alcudmaa ashafaaca alcudmaa waa shafaacada ugu weyn yashfacu fiiha ahla almowqif xataa yuqdaa baynahum wuxuu nebigu u shafeecayaa dadka banka qiyaamada taagan si loo kala xukumo oo loo kala dareeriyo mid walba abaalgudkiisa loo siiyo markii meesha lagu rafaado oo lagu dhibaatoodo banka qiyaamada ayay dadkii waxay leeyihiin warnimayow sidan kuma jiri karnee bal cid ilaah inoogu tagto ilaah inoola hadasha addoommadiisii wanaagsanaaye ka agdhow waa aynu raadinno markaasay aadam ka soo bilaabayaan nebi aadam uu ka cudur daaran nebi nuux nebi ibraahiim nebi muuse nebi ciise calayhim asalaam jamiican nin walba markuu ka cudur daarto akhiiran marka ugu dambaysa nebi ciisa wuxuu leeya bal maxamed u taga markaasay ii imaanayaan bu sal alay waslam xataa astadina calaa rabbii u fiirsada markay ii yimaadaan baan rabbigay idan weydiisanaya xataa asta'dina calaa rabbii khalqigan inaan u shafeeco rabbi baan iidan weydiisanaya nebi maxamedoo khayrulkhalqi ah intuu iska soo ordo ilaahay iskaba hor istaagayo shafaacan raba ma dhahay laakiin muxuu samaynayaa xataa asta'dina calaa rabbii idan baan weydiisanaya markuu idan weydiisto fa yu'danu lii markaasaa la ii idmayaabuu nebigu sal ly wasalam markaan rabbigay arko ayaan marka sujuud la dhacayaa wuu idaynayaa muddaan sujuudnaan sujuudsanaanaya maxaamiid fara badan buu rabbi ii furayaa oon ku ammaanaya markaasaa wuxuu leeya irfac ra'sak wasal tucta waqul yusmac washfac tushafac maxamedow madaxa kor u qaad sujuudda ka soo toos yacni waxaad rabto weydii waa lagu siin dheh waa lagaa dhagaysano waa laga aqbali shafeec shafaacadaada waa la aqbalayaae markaasaan madaxa kor u qaadayaa buu nebi sal lla alay waslam markaasaan ilaahay aad u mahadinaya kadibna waan shafeecayaa shafaacadaasi marka waa laba khalaa'iqdan ilaahu kala xukun oo rabbi oo kala dareeri iyo shafaaco kaloo soo socoto wuxuu shafeecayaa jannada dadka gelaya ummadiisana waa u shafeecaya saas waa soo socota taa hore marka waxaa la yidhahdaa alshafaaca alcudmaa baa la yidhahda khalaa'iqda oo dhan bayna wada saamaynaysaa meesha joogta waana midda la yidhaahdo almaqaamu almaxmuud wabcahu maqaaman maxmuuda maqaamka maxmuudkaa ee suuratulislaan lagu sheegay maqaamka maxmuudkaa waa maqaamka ay khalaa'iqda dhan ku mahadinayaan oy nebiga u mahad celinayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shafaacadaasi marka lalama wadaago lamana inkirin oo shafaacadaa waa laysla ogolyahay middaa guud shafaacada nooca labaad ee nebigeenna ku khaaska waxay tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa shafaacada ku saabsan in jannada iriddeeda loo furo dadkii geli lahaa inuu ka shafaaco oo ka ergeeyo jannada furiddeeda ayadana nebi maxamed bay khaas ku tahay salawaatu rabbi wasalamu calayh waxaa tilmaamaya xadiidka anas bnu maalikin wuxuu nebigu uhi sal lla lay waslam aatii baaba aljannati yowma alqiyaama faastaftix jannada irideedaan maalinta qiyaamada imaanayaa markaasaan dalbaya in la ii furo war iga furan leh fa yaquulu alkhaasinu man anta malagii jannada furaheeda hayay iridda joogay baa wuxuu leeya oo kumaad ahay waxaan leeyahay muxamed markaasaa wuxuu leeyahay bika umirtu anlaa aftax liaxadin qablak amar baa horay la ii siiyo cid adiga hortaa ah inaanan u furin jannada baan amar ku hayay buui markaasuu jannada furaya fawjka ugu horeeya ee khalqiga jannada galaya isagaa hogaaminaya marka nebi maxamed salawatu rabbi waslamu hortiina wax janno loo furayo maba jiraba taa inuu marka ka ergayo jannada loo furo khalaa'iqdana waa shafaaca nebi maxamed khaas ku ah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayadana lalama wadaago shafaacada nooca saddexaadi wax weeyaan inuu nebigu ka ergeeyo dad mutay inay naarta galaan ama acmaashoodii tii xumayd iyo tii wanaagsanayd sinnaatay in naarta laga badbaadiyo oo jannada la geeyuu ka shafeecay ama kuwa naarta galay oo dunuubtoodii ay naarta geliso laakiin ahluliimaan oo ahlu tawxiida in naarta laga soo saaroo jannada la geeyo middaa waya midda marka ahlulfiraqu ay khilaafeen shafaacadaas waa oo muctasiladii khawaarijtu khaasatan ay khilaafeen ayb isla xadiidkii hadda ee anas ee muttafaqa habaan nebigu wuxuu uhi sal ly waslam markaan ilaahay weydiisto ayaa wuxuu nebi sl fa yuxaddu lii xaddan xad baa marka la ii goynaya waxaa la leeyahay intan intan u shafeeca ya ma aha iska soo ururso ninkaad ratoo soo qaba maaha ya ninkan ku tala gashan uun hooyadaa iyo aabbaha iyo carruurtaadaad gacanta qaban doonta ama sheekha xertiisiibuu gacmaha wada qaban doonaa kaxayn doonaa fa yuxaddu lii xaddan buu nabur sal lay inta aan u shafeecayo waa la ii xadayn markaasaan u shafeec bu sl fa udkhiluhum ljanna jannadaan marka geynaya markaasaan soo noqonaya markaan soo noqda haddana fa yuxaddu lii xaddan haddana la ii goynaya markaasaan jannada geynaya mar afraad baan soo noqonaya markaan soo noqdo faaquulu maa baqiya fi nnaari ila man xabasahu lqur'aan naarta dadkii laga soo gurahayay ee uu u shafeecayay cid soo hadhoo naar ku hadhay ma jirto ilaa ruux uu qur-aanku naarta ku reebay mooye oo dadku qur-aanku naarta ku reeba waa kuwe waa kuwa ilaahay yidhi khaalidiina fiiha abadan ah, kuwa qur-aanku yidhi weligood bay ku waarayaan kuwa ku hadhay wax damboo hadhay oo marka la hunguriyeyoo laga soo saari ma jiro wa wajaba calayhi alkhuluud intii waaritaanku ku waajibay umbaa meeshaa ku hadhay marka inta kale marka waa laga soo kuraya oo ahlul iimaanka ah ilaa xad yacni wax yar oo iimaana ruuxa qalbigiisa ku jiro lagu lagu dayn maayo waa laga soo saaraya markii uu yani wax weeyaan la gubo oo dhuxulooba kadib baa laga soo saaraya xadiidka abu saciid alkhudri fii saxiixi muslim ayaa tilmaamaya masalada uu imaamku meesha ku sheegayo oo uu yidhi ilaa ay dhuxuloobaan soo ma dhih markay dhuxuloobaanoo markaasaa webi waxaa la geynayaa jannada horteeda ah yacnii marka la geeyo biyaha webigaasaa marka la gelinaya markaasay soo dhalanayaan xadiidka abu saciid alkhudri baa tilmaamaya wuxuu nebigu sal ly slm laakin naasun asaabahum nnaaru bidunuubihim fa amaatathum imaatatan xataa ida kaanuu faxman udina bishafaaca dad muminiinta ka midoo ila tawxiidkoo naarta galay dhuxul markay noqdaan ayaa shafaacada markaa la edmaya markaasaa fajii'a bihim dabaa'ira dabaa'ira markaasaa la keenaya ayagoo yani waxweye kooxkoox ah ayagoo yani raxanraxan u socda ayaa markaa la keenaya fa buhuu cala jannada webiyaasheeda ayib markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljannati afiidu calayhim war dadkii jannada ku jirayoo ku dulshuba ah, biyihii webiyaasha iyo war nimankan waa gubteene hala qabo markaasaa lagu shubiyaha lagu shubay ahlujannihii baa ku shubahay sidaas way macnaha fayambutuuna nabaata alxibati takuunu fii xamiidi sayl markaasaa waxay u soo dhalanayaan sida xabadda eh, mxuu ahaayey eh, badarka ah ama xabadda beerta ah ee meesha daadku maro taalay markii biyuhu maraan sida ay u soo dhalato oo kale yaa xabaddaas daadku waday markay daadka ka hadhoo dhulka gasho sooma soo dhalato geed cusub sooma noqoto soo baxay sidaasoo kale marka usoo dhalanayaan ayagoo cusub oo jidhkoodu cusub yahayoo dhalaalahayo bay marka dib usoo abuurmayaan dhuxushii baa isbedlaysa macnaha jidhkii dhuxuloobay ayaa dib u noolaanaya oy naftu gelaysaa macnaha ayb arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa dad ahlu tawxiida in naarta laga soo saari doono waa masalada masalada marka ay eh, ay mxuu ahaaye eh, ahlu sannuhuna isku waafaqeen khawaarijtii muctasiladuna ay inkireen maxay u inkireen khawaarijtii muctasiladu waxay u inkireen asal usuushooda ka mid u tegi doono oo waxay qabaan ruuxa dembi weyn galay oo isagoon ka toobadkeenin ku dhintay ruuxaasi aakharo naartuu ku waarayaa waa masalada la yidhaahdo murtakibulkabiira murtakibulkabiira cinda alkhawaarij adduunkana waa gaal aakharana naartuu ku waaraya muctasiladuna adduunka waxay leeyihiin manzila bayna almansilatayn intuu adduunka joogo gaal weeyana dhihi mayno muslim weeyana dhihi mayno boosdhexaad buu joogaa meel dhexuu joogaa aakhare miyaa khawaarijtay ku wasaqfaqsan yihiinoo waxay yidhahdeen naartu ku waaraya maadaama asalkooduu yahay ruux dembi weyn ku dhintay naartu ku waaraya asalkaasay ku dhiseenoo markaasa waxay yidhahdeen naarta cid gashay ka soo bixi mayso saasay axaadiistan ku inkireen iyo shafaacada nebigu uu shafeecayo yacni muxuu ahaayey ummadiisa ummaddiisa iyo dembiyada waaweyn ku dhintayee naarta galay shafaacada marka dambe noocaas nebigeenna khaas kuma aha sal lay shafaacada dadka naarta galay loo shafeecayo nebigeenna khaas kuma aha waxaa la wadaaga ambiyadii kale waxaa la wadaaga saalixiinta shuhadada awliyada dadkaasaa la wadaaga shafaacada macnaha waxa wey waa caam laakiin labada hore nebigay khaas ku tahay salawatu rabbi waslamu waxaa kaloo iyadana khaas ku ah oo shafaacada nooca ugu dambeeyae saddexaadi uu yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wuxuu u shafeeci adeerkii abu aalib soo gaalnimo kuma dhiman naarta in laga soo saaro shafaacadu ma keenayso oo ilaahay gaal naar ka saari maayo si kasta loogu ergeeyo laakiin cadaabkaa laga khafiifinaya xadiidka cabaas ibni cabdilmualib bukhaariyo muslim baa soo saaray nabiga wuxuu ku yidhi adeerkii cabaas wuxuu ku yidhi rasuul ilaahayow maa aqhnayta can cammika fainahu kaana yaxuutuka wayaqdabu laka adeerkaa maxaad ka deeqday maxaad u tartay adduunka markaad joogtay wuu ku ilaalin jiray waana kuu cadhoon jira waa ku difaaci jiray aduu maxaad u qabatay buu ku yidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam huwa fii daxdaaxin min naar walowlaa ana lakaana fi daraki lsfali min annaar ah, yacni naarta salkeeduu ku jiri lahaa haddaanan aniga shafaacadaydu ayna ahayn laakiin waan u shafeecayoo waa laga soo saaray naarta salkeediioo waa laga badbaadiyeyoo meel waxaa la keenay daxdaaxa daxdaaxu waxa weeyaan waa meel aan mool ahayn ah, yani meel uun cagaha uun aad kula jirayso laakiin jidhka intiisa kale ka baxsan yahay so meesha oo webiga iyo badaha iyo meelaha biyuhu ku jiraan soo meel mool ah iyo meel yaro soka sooma leh meeshaa yaro soka yara xeebta ahe muxuu ahaay ay biyuhu uun cagaha kuu qabanayaan meeshaasaa daxdaax la yidhaah halkaasuu marka luguhu naarta kula jiraa jidhka intiisa kale waa ka baxsan yahay laakiin lugaha uu naarta kula jiro ayaa maskaxdu la karkaraysa ah, maskaxdaa la karkaraysa marka waa gaal cadaabkii laga khafiifiyey shafaacada nebigana lagaga khafiifiyey taana nabigeenna sal lay waslam haaliban bay khaas ku tahay oo cid kale u soo aroortay ma ay jirto ayb masaladaasina waa masaladii muxuu ahaay shafaacada imaamku wuxuu yidhi waliimaanu rumayn bishafaacati nabiy nebiga shafaacadiisa la rumeeyo sala allahu calayh wali wasalam wa biqowmin dadna la rumeeyo oo yakhrujuuna soo bixi doona min annaari naarta ka soo bixi doona bacdama xtaraquu markay gubteen kadib oo wasaaruu ay noqdeen faxman dhuxul oo fa yu'maru markaasaa la amri bihim iyaga ilaa nahrin webi xaggiisa loo amrayaa webigaasoo calaa baabiljannati jannada irideeda ah kamaa jaa'a sida yimid fil athari xadiidka ku yimid kayfa shaaa allahu siduu alla doono wa kama shaaa siduu rabo inamaa huwa isagu arrinku aliimaanu waa qirid bihi isaga la qiro watasdiiqu iyo rumayn bihi isaga la rumeeyo qaal imaamku wuxuu yidhi waal-iimaanu rumayn ayaa usuusha ahlu sunnaha ka mida la rumeeyo anna almasiixa yaa kii masaxnaa isha masaxnaa iyo wejiga addajaala ee beenta badnaa khaarijun inuu yahay mid soo baxaya maktuubun uu yahay mid ay qoran tahay bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda kaafirun ay ku qoran tahay maktuubun weeye mid la qoray bayna caynayhi labadiisa indho dhexdooda waxaa lagu qoray kaafir kelimadaasa lagu qoray wlaxaadiiu axaadiista allatii axaadiistaasoo jaaat ku timid wlaxaadiiu axaadiistii in la rumeey allatii taasoo jaaat timid fiihi dhexdiisa ku timid waliimaanu iyo rumayn bianna dalika arrinkaasi kaa'inun mid dhacaya inuu yahay in la rumeeyo mid ahaanaya arrin dhacaysa inay tahay in la rumeeyo wa anna ciisa in la rumeeyo ciisii ibna maryama ina maryam aha yanzilu inuu soo degi doono oo fa yaqtuluhu uu dili doono dajaal buu dili doonaa bibaabi luddin meel la yidhaahdo luddin buu ku dili doonaa waa dimishq yani waxa suuriya w dimashq eh, ayay ku taallaa meeshaasuu ku dili doonaa masaladan waxay ka hadlaysaa laba qodob qodobka koobaad masiixu dajaal almasiix waxaa laga wadaa bimacna almamsuux bimacna almamsuux marka dajaal laga hadlayo lababa masiix waa la yidhaahdaa nebi ciise masiix waa la dhahaa soo maa almasiixa bna maryam maxaa masiix loogu magacaabay liannahu kana laa yamsaxu biyadihi daa caahatin ila bari'a nebi ciise loo yidhi dadka caahaadka iyo cudurrada halistaa qaba buu gacanta marin jiray ku masixi jiray markaasay bugsoon jireen ama waxaa magacu ka yimid oo looga bixiyo dhulkuu mari jira almasiix ayb ninka labaadee masiix la yidhaahdo oo magaca isaguna ku yimid waa ninkan beenta badanee dajaalka isagana waxaa loogu magacaabay masiix lianna caynahu lwaaxidata mamsuuxa sida ibnu aiir uu leeyay labadiisa indhood midbaa masaxan ayb yani wejiga qayb ka mida ayaaba simanba waaba masaxan yahayba yani ishiio gudaha ku jirta iyo koodkan iyo waxan mabalaba waaba siman yahayba hal il buu leeyahay inta kalena waaba isstaaba ayb sidaasaa masiix loogu magacaaba ama masiixnimadu waxay ka timid dhulka uu maraya uu goyn doono lanna dhulku wada mari doonaa saa u tegi doonno taasi waa masiix amaa dajaal kelimatu dajaal waa facaal min adajli waay dajligana waxaa la yidhaahdaa altaqtiya wallabsu waalkhidaac ah, yani markaad wax isku qasto ood wax ku dhex qariso ayaa dajliga la yidhahda ah, markaad wax qasto intaad laba shay isku qasto mid aad qariso ood ku hoos qariso ayaa la yidhaahdaa dajli la yidhahda sababta maxaa magacaabay liannahu yuqai alxaqa bilbail baail buu muujisanayaa xaqiina waa ku hoos qarinaya saasaa loogu magacaabay bay leeyihin ayib soo bixidiisu qiyaamada saacadda waxaan dhihi laha aayaadkeeda waaweyn calaamaadka waaweyn ee aayadu qiyaamadii inay soo dhowdahay kutusaya ka midta markuu soo baxo dajaalkaasi si aan kala go' lahayn bay aayadihii waaweynaa isu raacraaci doonaa markuu isagu soo baxo nabi ciisaa imaan doona calayhi salaam wuu dili doonaa nabi ciise markuu yimaado isla markaaba waxaa imaan doona yaajuuj iyo wamaajuuj baa soo fakan doona yaajuuja wamaajuuj kadibna waxaa imaan doona waxaa ku xigta qoraxdii soo bixita wahaakada aayaadku marka markuu dajaal yimaadaba inta kale way daba joogaan marka aayaadka qiyaamada ee waaweyn ayuu ka mid yahay masiixu dajaalkaasi wax yar haddaynu macluumaad yar ka bixinno yuu yahay waa nin dhallinyaroo bini aadam ah aadam caruurtuu dhalay buu ka mid yahay halkaasuu ka soo jeeda waana nin dhallinyaro nebigu wuxuu ku sheegay shaabun qatat waa nin dhallinyaroo timo adag caynuhu taafiya labadiisa indhood midbaa soo taagan waxaan ku shabbahay buu nebigu u egyahay nin la yidhaahdo cabdulxusa bnu qatan marka asalkiisu horta bini aadamkuu ka mid yahay wuu soo bixi doonaa xilli ilaahay ugu talagalo aakhiru zamaankaa buu soo bixi doonaa markuu soo baxo fitnuu la soo bixi doonaa iyo imtixaan dhulka wuxuu joogi doonaa saxaabadaa weydiiyey dhulka intee buu joogi doonaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam afartan beri afartankaa maalin sannad bay leegtay maalinna bil bay leegtay maalinna usbuuc bay leegtay inta soo hadhayna maalmaheenna caadigaa bay leegtay waa miday saxaabadu weydiiyeen rasuulka ilaahay oo maalinka sannadka la ma shan salaadood umbaan tukannaa may qadara buu nabig sal lay slm u qiyaas dhulka ayuu marayaa oo adduunkao dhan buu wada mari doonaa marka laga reebo labada magaalo ee muqadaska madiiniya maka marka laga reebo xadiidka anas bin malik fii saxiixayn baa macnahaa tilmaamaya maka iyo madiine iyaga malaa'ig baa iridahooda taagan iyo dooxooyinka ku oo ilaalinaya uma soo dhowaan karo laakiin intuu kor yimaado bay makiyay gilgilanayaan khaasatan magaalada madiina tarjufu lmadiinatu biahliha alaaa rajafaat saddex goor bay isruxaysaa magaaladu ruxanaysaa gariiraysa kadibna wixii munaafiqi gaal ku jiraoo dhan baa u baxay oo isaga u tegayoo rumaynaya dadkii ahluliimaankii makiya madiine ku jiray ayaga uma soo geli karo meeshooday ku badbaadayaan dhulka intiisa kale waa maraya sharkiisu waa shar aan la xadidi yani aan la qiyaasi karaynin waa ah, nabigu wuxuu yidhi sal alla alay sida uu xadiidka anas tilmaamayo fi saxiixayn nebi ma jiro ilaahay nebiyadiisa ka mida ilaa ummaddiisa wuu uga digi jiray dajaalka acwarka ah beenaalahaasi ishala nebi kastoo ambiyada ka mida waa uga digi jiray lanna sharkiisu shar kutubtao dhan ku yaallo ah kutubta samaawiga rusushuna ay wada la yimaadeen markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly waslam ina rabbakum laysa biacwar maktuubun bayna caynayhi kaaf fa ra ah. horta laba arrimood baad ku garanaysaa ninkan ilaahnimu sheeganaya rabbinimuu sheeganaya laakiin wuxuusan idinkaga khaldamaynin laba qodoboo muhima waay qodobka koobaadi wax weeyaan horta wuu ilaa yahay rabbigiinna ma ilaa ya rabbi soo kaamil maah nin ilaa hadduu kuu yimaado gidhaado anaa rabbi ah war isha iska hagaaji soo dhiib maysa bal rabbinadu ha inoo dambaysee haddaad awood sheegaynayso adaad isha hagaajiso marka nin ilaa adiga rabbinimadiisa ugu qanacin horta waa ilaa waa midda labaadee calaamad cad buu leeyahayoo meesha labada indhood dhexdooda waxaa kaga qoran kafara oo xaruuf kala googona kaaf iyo fa iyo ra oo bimacnaa ah waa gaaloobay waa gaal maxaa loo kala gogooyey kaafka iyo fa'da iyo ra'da inuu nin walba akhriyaa la rabaa soo ma leanna waxa way xataa ilmaha yarkee farta alifba'da la baraayo soo kaafka gooni uma akhrin karo ra'da gooni buu akhrin karaa laakiin haddii laysku daro dadka qaar baan akhrin karin nin walba inuu gartaa la rabaa marka marka waa nin sidaa loo qeexay weeye ee dhulka wuu marayaa buu nebigu sal lay waslam yidhi xadiidka nawaas ibnu samcaan dhulka maritaankiisu say u degdeg badan tahay bay saxaabadu weydiiyeen nebigu wuxu uhi sal lay waslam kalhayti istadbaratu riix dhulka wuxuu u marayaa u ordayaa sidii roob ay dabayli ku dhufatoo kale roobka markay dabayl xoog badan ku dhufato soo xoog uma socdo ilaan dabayshaa waddee sidaasoo kaleu dhulka u marayaa buu nebigu sal lay waslam dad buu u imaanayaa markaasuu u yeedhaya irumeeya ilaah baan ahay markaasay rumaynayaan markay rumeeyaan samaduu amraya samadii ahee dadkan aniga i rumeeyeyna roob sii soo daa roob markaasay waxay roob hayse soo daynaya dhulkiibuu amrayaa markaasuu isaguna soo daynaya wixii khayraadiya ku jiray dadkii xoolahay foobsadeen iyadoo yani waxa weeyaan dheregsan oo dibirsan oo dararsan oo bay xoolihii usoo xaroonayaan waa dhergayaan marka qolo kaluu u imaanaya markaasuu leey ilaah baana i rumeeya way diidayaan arkacna dhaafalaayo ishala wax ilaha tahay ma jire markay diidaan markaasuu wuxuu weeye samadii buu leeyahay roob ha siinin dhulkiina wuxuu leey waxba ha soo saare abaar bay u baaba'ayaan ah, xoolihiina waa gudhayaan waa abaaroobahayaa dhulkii wax u soo saari maayo ya ninkan waxaa iska daba yaacaya wax alla wixii kanzi iyo kayd dhulka ku jiroo dhan baa maxaa dahab ah yani waxa maxaa dheeman ah maxaa shidaal ah wixii uun kayd dhulka ku jira isagay daba ninkii rumeeyana waa qayb buu ka siinahayaa ninkii diidana waa ka qadinaya <laughs> xilligan hadda aan joognay adduunyada la caabudahay hadduu soo bixi lahaa ka war ya dadkiiba adduunya caabud la noqday taqriiban xilliyo noocaasuu soo baxaya dadka badankood uun taqriiban adduunya caabud saas daraaddeed inta raacaysaa badanaysa oo magaajaan isu baabiinayna waaba badaha baan ku dhimanayna ya waaba tarhiid tahriibayna badaha baan ku rabaadaynaa meeshanaad hadduu noogu yimaadoo yidhahdo adee rayaalo iraaca waxaad rabteenna waa kan ma laga hadhaya khalaa'iqaadu badan baa raacaysa sidaasuu nebigu tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu sidaas weeyaan fitnadiisa waxaa ka ah si uu ilaahnimadiisa u sugo nin dhallinyaro ah buu qabanaya markaasuu wuxuu leeyay ma tahay inaan ilaah ah inaan rabbi ah ma rumaysantahay markaasuu leeyay may ma rumaysi beenaalihii ishala'aaye nebi maxamed noo sheegay inaa tahay waan rumaysnaa ma anigaad ileedahay saa haa beenaalaad tahay weliba kadaab markaasuu qabanayaa wuu kala goynaya seef buu ku dhufanaya laba uu kala jaraya markuu kala jaray kadib buu leeyahay soo istaag waryaa intuu isku soo noqduuba soo istaagahayaaba ma rumaysa hadda inaan rabbi ahay maya haddaabaan yaqiinsadayba inaad beenaalihii la sheegayta maxaa yeele nebigaaba sidaa noogu sheegay haddaaban xaqiiqsadayba mar labaad buu isku dayayaa inuu dilo kala gooyo mise maba kala gooyn karaba marka imtixaanadiisa waaweyn bay ka tahay waa fiirsanaya markuu waxaa samaynaya marka nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka ugu badanee raacayaay inay yihiin yahuuda khaasatan yahuudda asbihaan yahuudda eeraan iyo dhulankan ku nool baa dadka ugu badana raaci doona ka mid ah calayhim dayaalisa toddobaatan kun oo yahuuda oo koofiyadahoodii xuma qaba baa dadka raacaya u badan adiga warka murtidiisu waxa weeye dhulka markuu saa u wareego fasaadiyo wax badan qaso markaa kadib baa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu u soo dirayaa nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ciisaa imaanayoo soo degaya cinda almanaarati albaydaa sharqiya dimishqa yani manaarada waa yani manaarad dheeroo dimishq ku taalla waa yani caasimada suuriya manaaradaa agteeduu ku soo degayaa nebi ciise manaaradaasi xilliga nebigu hadlahayay ma aynan jirin laakiin hadda way jirtaa manaarad la yaqaano waa manaaradaa agteeduu ku soo degayaa nebi ciise markuu soo degayo labada gacmood laba malag buu ku kala haysta laba malag garbabyadooda ama garbahoodabuu labada gacmood cuskan yahay saasuu ku soo degaya marka dhulkuu imaanaya markuu dhulka imaado ayuu markaa raadsanaya dajaal buu raadsanayaa waa helayaa meeshaasuu ku helayaa markaasuu dilaya somaynadh bibaabi luddin soynama dheh halkaasuu ku dili doonaa meeshaa iyadaaba xadiista nabigu tilmaantay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebi ciise markuu dilo dajaal oo dajaal laga takhalluso dadkii mu'miniinta ahaa oo rafaadsanaa oo noloshu ku adkaatay oo iimaankoodii ku dhegay oo ku mitidsanaa ayuu u imaanayaa ummadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaasuu nebi ciise wejiyadooda masaxaya wejiyada ayuu ka masaxayaa wa yuxadiuhum bidarajaatihim fi ljanna markaasuu wuxuu uga waramaya darajooyinka ay jannada ku leeyihiin hebelow adigu boos hebel jannada ku leedahay hebelowna boos hebel baad ku leedahay jannada darajaadkoodiibuuba uga sheekaynaya jannada ay ku lahaayeen sidaas way macnaha mar ay saa ku sugan yihiino nebi muuse ciisena uu mu'miniinta noocaas ah uu la joogo hoggaankooday leeyihiin waa meesha la yidhaahda nebi ciise ummadda nebi maxamed buu ka tirsan yahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ya ummad haddana yacni nebi ululcasmiga ka mida oo haddana nebi ululcasmiga ka mida ummaddiisa ka tirsan waa nebi ciise waana nebi nebi maxamed ummadiisana waa ka tirsan yahay lanna waxa gadaal buu ka imaan doonaa ummaddaa ugu dambaysana markuu soo dego asagoo ummaddaa la jooga ayaa marka yaajuuj iyo lajuuj lasoo fasaxaya yaajuuj iyo majuuj marka lasoo fasaxo yaa alla wuxuu ku leeyay ciisow ummad waxaan soo fasaxayaa aan awood loo lahayn oo la hor istaagi karine mu'miniinta kula socda buuraha korkeeda kula carar markaasay buuraha korkooda fuulayaan yaajuuj iyo maajuuj baa dhulka maraya way fasaadinayaan ayagana markaasaa lagu soo diraya bahal dixiri oo baabi'iya dhulka roob baa ka di'i doona nadiifiya nebi ciise iyo muminiintii baa dib ugu soo noqon doona wahaakadaa halkaasay marka aayaadku saa isu daba joogaan taasi waa qiso kale qaabkee loola dhaqmayaa markuu dajaal soo dego warka ugu dambeeya weeye dajaal markuu soo dego nebigu wuxuu yidhi sal lla lay adrakahu minkum falyaqra calayhi fawaatixa suurati alka'fi ninkii dajaal uu soo haleelo arka suuratlkahfi aayadaheeda ugu horaysa ha ku ahriya buu nebigu sal alay slam soo mid ma waa midda labaade markaad maqasho inuu meel ka soo baxay ka carar ha u dhowaanin haddaad is tidhaahdo wallaahi wiilkii dhallinyarada ahaa la sheegay baa tahay ka faa'iidayso ya jaaniska ah, oo aad raganimo iska raadiso waxaa dhici karaysa si aad usii leegleegsanayso inaad markaad meesha tagto oo shubahaadka uu furahayo iyo balaayada ka socoto inaad marka dambaba rumaysaa dhici karayso marka fitno lama aado meelay ka socotana lama doontee waa laga sii cararaa nebigu wuxu uhi sal ley wasalam ruuxii maqlaayi oo ka war helaayay falyan'a canhu ha ka fogaado ha ka cararo fawallah ina arajula laya'tiihi wahuwa yaxsibu annahu mu'min fayatabichu mima yabcaثu bihi min ashubuhaat shubahaadkaa darteed baa keeni karta inaad ku raacdo marka inaad ka cararta waa meeshuu ka soo baxayo waa khalla dhul oo u dhaxeeya shaam iyo ciraaq buu xadiidku tilmaamaya xadiidka nawaas ibnu samcaan halkaasuu ka soo bixi doonaa laakiin dhulkuu mari doonaa ninkaasi marka dajaal ah qaar badan baa ruumiyaa diiday oo ay muctasiladu ka mid ciise soo digitaankiisana qaar badan baa diiday oo ay muctasiladu ka iyo muxuu ahay laakiin axaadiistiisu tan dajaalna waa mutawaatir axaadiista nebi ciise inuu soo degi doono tilmaamaysana waa mutawaatir oo uu dili doono dajaal iyo wixii ka dambeeya min usuuli ahli اsunna waljamaca ay marka ka mid tahay labadoodaba in la rumeeyo hada bilahi towfiiq sal allah wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wcala ala alihi saxbi wslm